bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo ahaynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin lilimaami annawawiyi raximahu llahu tacaala qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiy raximahu llah wa can ilbaraai bni caazibin radia allahu canhuma can innabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal almuslimu idaa su-ila fi lqabri yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah fadlika qowluhu tacaala yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اddunya wa fi laakhira wacan ilbaraa bni caazib waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam uu ka wariyey isaguna qaala nabigu inuu yidhi almuslimu muslimka idaa su-ila haddii la weydiiyo fi lqabri qabriga haddii lagu weydiiyo yashhadu wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allahu wa anna muxamedan rasuulu ullah fadalika kaagaasina oo qiritaanka uu qiraya shahaadateenkiina qowluhu tacaalaa alla qowlkiisa weeyaan yuhabitu allahu aladiina aamanuu ilaa yuthabitu llaahu alla wou ku sugayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli thaabiti hadalkii sugnaa ayuu ku sugayaa hadalka suganna waa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah fil xayaati adunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda oo fi laakhirati nolosha aakhirada dhexdeeda ayuu ku sugayaa marka waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala xadiidku wuxuu daliilu yahay awalan qabrigu inay su-aal jirto su-aashaasna qofki ilaahay hadduu ku sugo inuu qabriga ugu nicmeynayo haddii uunan ku sugin su-aashaasi ay ka wareertana qabriga in lagu cadaabayo intaasu ilaahay aayadda aayadda sidaana marka marka cadaabulqabriga aayadda loo daliishadaa oo cadaabulqabri inuu jiro qabriga in laisku ciqaabayo laysku imtixaanayo nabiguna waa sheegay sala allahu alayh ali wasalam inakum tuftanuuna fii qubuurikum fitnatan ashadda ow qariiban min fitnati almasiixi dajaal waxaa la idinku imtixaanayaa qubuurihiina fidno ama imtixaan u dhow kan dajaal ama lamid ahba oo kale marka dadkiina inay laba kala noqonayaan xadiidkaas asmaa ee dheer ee bukhaari uu warinayay iyuu ku sheegay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam halkan laakiin maadaama mu'minkii mar uu shahaadateynka mu'minka qiraayo ilaahay qowlkaa ayuu ku sugayaa waa qofkii marka shahaadateynku markii uu noolaay qofkii aaminsanaa oo ah, yacni shuruudii laa ilaha illahu ka soo baxay qofkii shuruudii laa ilaha illahu ka soo baxay ay daacad ka ahayd run ka ahayd u hoggaansamay qofka isagaa markuu qabriga tagana kelimadii waa qabsanayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala waa ku sugayaa laakiin nebigu wuxuu noo sheegay dad badanoo adduunyada ku dhihi jiray laa ilaha illa allahu haddana qabriga inays waxba u taraynin oo xadiidkaas isla asmaa binti abibakar baa waxaa ku jirtay waa mal munaafiqu qofka munaafiqa ah aw ilmurtaabu ama qofkii murtaabka ahaay ee shakisnaa waxaa la dhahayaa markaas nebigaa la weydiinayaa maa cilmuka bi hada rajul ninkaan cilmiga aada u leedahay maxay tahay markaasuu wuxuu leeyahay samictu ha ha laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu waxba ma ogi buu le haah haah la adri waxba garan maayuu leeyahay dadkaan maqlay oo wax dhahaayo anna waa iska dhahay marka shahaadateyinku waa iska dhahay dadkaa yiri anna waa iska iri ma soconaysa nacam oo waxay u baahan tahay marka ziyaado qowlkan waa qasab qofku inuu ku dhawaaqo shahaadateynkii laakiin laabudda ziyaado inay jirto oo waxa weeyaan qofkii inuu uhogaansamo inay run ka tahay inay daacad ka tahay inuu shirkiga ka ilaaliyo waxyaaba badan bay u baahan tahay shaqooyinkaa markii laga helo ayay qofkii anfacaysaa sidaa marka qofka inuu u ogaado yaa laga rabaa bimujarad haddii lagu badbaadayo adduunyada laa ilaha illah maxamedun rasuulullah baan ku dhahay ay qofkii dhab ka ahayn oo ikhlaaskii uunan ku ilaalinin kaasaa ku badbaadi lahay nebiga uu ka yidhi samichaa hah laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an dadkoo wax dhahayaanaan maqlay faqultu anigana waa iska dhahay marka waa iska dhahay ma soconayso marka xadiidku baaburaja wuxuu kasoo gelayaa de mu'minkii shahaadadu ay dhafka dhab dhabta ka ahayd ilaahay qabriga waa ku waafajinayaa qabrigii wuxuu ku waafajinayaa shahaadadii ayuu ku waafajinayaa fi lxayaati dunyaa adduunyadii baa ilaahay uu ku sugayaa laa ilaha illa allahu wa fi l aakhiratina qabrigii baa loo jeedaa qabrigiina ilaahay waa ku sugayaa oo su-aashii jawaabteeda ilaahay waa haleeshiinaya waana waafajinayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayb wacan anasin radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxau yihi ina alkaafira gaalka idaa camila haddii uu sameeyo xasanatan xasana hadduu sameeyo yacni shay wanaagsan udcima waa la quudiyaa bihaa xasanadaas sababteeda ducmatan quudin ayaa lagu quudiyaa fi min adunyaa ducmatan yacni quud ama quudin min addunyaa adduunyada xaggeeda yaa loogaga quudiyaa ka ahaatee wa ama almu'minu qofka mu'minkase fa ina allaha tacaala alla yaddakhiru lahu waa u kaydinayaa xasanaatihi xasanaadkiisa u kaydinayaa fi laakhirati aakhirada wa yucqibuhu waana u cirib siinayaa risqan risqi fi dunyaa addunyada dhexdeeda calaa daacatihi daacadiisa korkeeda yacnii qofkii mu'minka daacada uu la imaanaya ilaahay risqi wanaagsan buu ku siinayaa aakhirana ilaahay wuxuu ugu kaydinayaa xasanaadkiisa waa u kaydinayaayo aakhiro ugu kaydinayaa ayb marka qofka mu'minka fi dunya waalaakhiraba qof waxuu noqonayaa da aada ugu liibaanay marka qofka marka mu'minka hal xasano uu la yimaado raja ayay gelinaysaa waana maxalu shaahidka ilaahayna waa ka dhahaya man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhirana da ajrigoodii intii ugu wanaaga badnaydaa laga siinaya adduunkana risqi wanaagsan baa la siinayaa risqiga de midda ruuxiga iyo midda jirka labadaba waa la siina wa fii riwaayatin riwaaya eh, waxaa dhexdeeda ahaaday in allaha alle gaalkuna ilaahay ma dulminaayo oo ilaahay cidna ma dulmiyo xasana haddii uu sameeyo adduunyadiisa asaga laga siiyaa aakhira markii la tago laakiin waxba uma yaalaan wixiisa adduunyada ayuu ku qaadanayaa waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa-an xataa idaa jaahu lam yajidhu shay-an wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaabahu wallahu sariicu lxisaab iyo qowluhu tacaala mathalu ladiina kafaruu birabihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay ayb aayaadkaas oo dhan baa ilaahay marka uu kaga hadlay marka xasanada oo la imaanayo adduunyadaa ilaahay ku siinaya ma kama abaal dhacayo ilaahay subxaanahu watacaala laakiin maadaama iimaan laga waayey aakhiro aayatiin ma leh isago fiican wa fii riwaayatin in allaha alle laa yadlimu ma dulmiyo mu'minan mu'min xasanatan kama dulmiyo yucdaa bihaa waa la siiyaa xasanadaas sababteeda fi dunyaa adduunyadaa lagu siiyaa wa yujzaa bihaa waa loo abaalmariyaa fil aakhirati aakhira dhexdeedana waa lagu abaalmariyaa wa ama alkaafiru gaalkase fa yudcamu waa la quudiyaa bixasanaati maa camila lilaahi fa yudcamu waa la quudiyaa bixasanaati maa kii xasanaadkiisa camila uu sameeyey lilaahi ilaahay dartiis uu u sameeyey gaalku xasanaad xasanadii shayga wanaagsanoo ilaahay dartiis oo u sameeyey waa la quudinayaa waa waxbaa laga siinayaa nacam fi dunyaa adduunyadaa lagu quudiyaa aakhira xukmale sababtoo ah iimaan de tawxiidkii baa ka maqan isaga tawxiidkii baa ka maqan marka maa camila lilaahi wuxuu ilaahay darti u sameeyey yacni gaalku waxaa dhici karto inuu wax bixiyo wax wanaagsan oo kale waxa u bixinayaan hadda aysan ahayn aada adiga wax ku heshid aynan ahayn gaaladu marka ilaahay waa taqaanaa oo hadda waxaa weeyaan qur-aankaaba tilmaamaya inay ilaahay yaqaaneen waxaa ku tusaya mushrikiin alcarab waxyaaba waxaa jira ilaahay dartiis ay ilaahay ay u bixin jireen dartiis laakiin waxay mushrikiin ku noqdeen ilaahay keyrkiina waxbay u bixi jireen waxaas waa waxaa la diidaya marka wajacaluu lilahi mima dara' min alxarhi waalancaami nasiiban faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wahadaa lishurakaaina ayagaa yiri nacam soo ma garan intaana ilaahay baan u nadarnay waa cibaada nadarka dabcan intaana ilaahay keyrkiis inta dambe waay waxa laga diiday marka ay mushrikiin ku noqdeen ee gaalada ilaahay waa taqaanaa nacam walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah allah ay dhahayaan yaa dhul iyo cer abuure allah waxaa dhici karta mararka qaar iyagii marka iyagoo shirki sameynaya haddana ilaahay dartii inay wax u bixiyaan shirkiga ay samaynayaana ka burinaya marka waxaas laakiin ilaahay adduunyada wax ku siinaya ma dayaca ma yani ma dulminayo ayb xataa idaa afdaa ila alaakhirati xataa idaa markii afdaa ou gaaro ila alaakhirati aakhiro goortou gaaro lam yakun lahu xasanatun wax xasana uma sugnaanayso yujzaa bihaa lagu abaalmariyo xasana lagu abaalmariyo aakhiro usugnaan mayso wixiisii o dhan adduunyada ayaa lagu siiyey rawaahu muslim wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam mathalu salawaati alkhamsi shanta salaadood tusaalahoodu waxa uu yahay ka mathali nahrin webi oo kale webigaas oo jaarin dureero oo socdo webigaas oo qamrin buuxo ayb qamrin waa muthallathul qeyn qeynkaas marka waa saddex xarako ayaa ku bannaan qamrin marka la yidhaha waa buuxitaanka weeyaan qimrin marka la yidhaahdana waa xiqdiga iyo cuqdada rajulun duu qimrin waa nin cuqdo u saaxiiba gumrin marka la yiraahdana waa axmaqa qofka doqonka aan ahan ayb marka waxaa ku bannaan gumrun iyo ghimrun iyo iyo qamrun nacam qamrun waa buuxitaanka taas aan hadda xadiidka u ujeedaa ka mathali nahrin webi oo kale weeyaan jaarin socdo webigaas oo qamrin yacni buuxo calaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa hortiisa dureerayo oo ku socdo yaqtasilu qubaysanayo minhu xaggiisa oo ku qubaysa ayuu ku ayuu isagoo ka qubaysanayaa webigaas kulla yawmin maalin kastaa khamsa maraatin shan jeer ayuu ka qubaysanayaa marka salaaduhu shantaa waxay la mid yihiin qof gurigiisa hortiisa oo webi maro shan jeerna ku qubaysto maalin walba webigaas qofkaasna waxaa weya wasaq ma lahaanayo nacam qof wasaqle ma aha saasoo kalea ninka shanta salaadood ilaaliyana dembigiisa ilaahay uga nadiifinaya uga dhaqaya nacam marka rajaa ku sugan marka acmaashii acmaashii saalixaadka ilaahay nagu addoonsaday waajibka uu nooga dhigay salaada ay ka mid tahay yaa waxaa qofka addoonka muslimka ay u sababaysaa in dembi dhaaf ou helo taas marka waxaa weya rajo weyn baa ku sugan ayb qofku marka shanta salaadood markuu tukanayo inuu sidaas oo kale dareensanaada rawaahu muslim alkamru alkathiiru badan weeyaan waxa badan ayaa la yihahda ayb <coughs> xadiid kalena wuxuu ahaa ara-aytu low ana nahran bibaabi axadikum <coughs> bal ka warrama haddii webi midkiin albaabkiis oo marayo oo markaa uu ku qubaysanayo shan mar oo ku qubaysanayo hal yabqaa dalika min daranihi shay maha ma wax ma ku harayaan wasaqdiisa waa maya sidaasoo kale yiri nabiga salaadaha shantaana qofka tukadaa ilaahay dunuubtiisau ku dhaafaa <coughs> dunuubta marka salaada lagu dhaafo ama acmaasha saalixaadka lagu dhaafo waa dunuubta sakaa'irta ah weeyaan eh, amaa dunuubta kabaa-irta iyadoo tawobay u baahan tahay haddii tawbo lala yimaado eh, dunuubta kabaa-irtoo laga fogaadaa laftirkeedana sakaairta in la dhaafay sabab u noqotaa marka qofku in marka eh, <clears throat> acmaashii saalixaadka ahayd marka uu ku dadaalo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay maa min rajulin qof ma jiro muslimin muslima qofkaasoo muslimin muslima yamuutu dhimanayo fa yaquumu ay isu taagayso calaa janaasatihi janaasadiisa arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna billaahi shay-an ilaahay aan cidna cibaadada cidna ugu daraynin yacni afartan muwaxidiin ah oo ilaahay waxidayo madoona isu taagaan janaasadiisa ma jiraan ilaa shafacahum ullahu ilaahay waa uga er, waa u ergeeyaa fiihi isaga shanigiisa waa ugaga erga aqbalaa ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka rajo badan baa ku sugan oo qofka muminkaa ugu suganoo rajadaasi waxa ay tahay qof muslima yacni ma jiro xadiidku wuxuu leeyahay oo janaasadiisu afartan muwaxidiina ay ay ka qeybgelayso oo ay kutu ay yacni ku tukanayso ilaa ilaahay baa uga erga waa uga waa ka shafaaco aqbalaya maxaa yeele dadka janaasada tukanayo ee qofka meydka ku tukanayo ilaahay bay erge uga yihiin qofkaas meydkee dhintay ilaahay marka ergadooda waa aqbalaya marka afartan muwaxidiina ilahay waa ka erge aqbalaya nacam marka rajaa ku sugan aada iyo aada u weyn maa min rajulin rajul ma jiro yacni qof muslimin qofkaasoo muslimin muslima yamuutu dhimanaayo fayaquumu ay markaa u istaagayso calaa janaasatihi janaasadiisa korkeeda arbacuuna afartan rajulan oo nin afartan nin laa yushrikuuna billaahi shay-an aan ilaahay cibaadada cid kale la wadaajinaynin laabudda marka inay muwaxidiin ay yihiin mushrikiin hadday yihiin waxba ilaahay ka aqbali maayo marka addoon sidaasoo kale janaasadiisu afartan dad afartan qof oo muwaxidiina ay ku tukanaysaa ma jiraan ilaa shafacahum ullahu ilaahay waa ka erga aqbalaa fiihi isaga shanigiisa rawaahu muslim ilaa shafacahum allahu fiihi wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal kunnaa maca rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan la jirnay oo la jirkiisa ayaan ahayn fii qubbatin teendho dhexdeeda naxwan min arbaciina afartan wax ku dhow dhow ayaanu ku ahayn afartan wax ku dhow dhow ayaa nabiga maciisa ku ahayn oo la jirnay meel teendhaadha hoosteeda fa qaala waxa uu yidhi atardawna ma ku raalli noqonaysaan an takuunuu inaad ahaataan rubuca ahli ljanna jannada dadka gelaya afar marka loo qeybiyo qeyb inaad idinka ka noqotaan qulnaa waxaanu niri nacam haa way badan tahay marka la fiiriyo maxaa yeele awal iyo aakhir marka laysku daro ummatu maxamed iyo dadkii hore dadkii horaa badan haddana iyadoo saas idinkaga badan yihiin inaad afar marka loo qeybiyo dhig idinka ka noqotaan qeyb sidaas raalli ma ku noqonaysaan haa bay dheheen qaala waxau yidhi atarduuna maka raalli noqo ma raalli noqonaysaan an takuunuu inaad ahaataan hulutha ahliljanna ahlu jannada saddex marka loo qeybiya dhig inaad ama qeyb inaad idinka ka noqotaan qulnaa waxaanu niri nacam haah qaala waxau yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa nafsadda nebi maxamed gacantiisa macbuudka ay ku jirtee innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad ahaataan nisfa ahli iljanna ahlu jannada nus inaad ka noqotaan baan rajaynayaa wadaalika kaagaasina waxa ay tahay ana aljannata jannada laa yadkhuluhaa geli maayo ilaa nafsun muslimatun naf hoggaansantay oo ilaahay u hoggaansantay unbaa jannada gelayso wamaa antum idinkuna ma tihiin fii ahli shirki dadka mushrikiinta dhexdooda ilaa ka shacrati albaydaa ayaad ka tihiin ilaa ka shacrati tinta oo kale albaydaai ee cad ee fii jildi thawri al dibi madow maqaarkiis ku taallo yani dibi madow haraggiisa tinta ku taalla ee cad halka xaba ee ka cad baad idinka tihiin buu yihi nabiga sal ll slam wamaa antum idinkuma tihiin fii ahli shirki dadka ahlu shirkiga dhexdooda ilaa ka shacrati tin oo kale albaydaai ee cad oo kale unbaad ka tihiin oo fii jildi thawri dibigii haraggiisii ama maqaarkiisii dhexdiisa ahaatay dibigii al aswadi madoobaay aw amasaka shacrati sawdaa tinta madow oo fii jildi thawri alaxmar dibiga guduudan maqaarkiisa ku taallo tin madow oo dibi guduudan maqaarkiisa ku taal oo kale yaad ummadaha kale idinka ka noqonaysaan oo shirkiga ummadaha kale oo ku badan yahay dabcan mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen marka xadiidkan hadda wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu rajeeyey in jannada dadka gelayaa nus ummadiisa inay noqonayaan xadiid kaleo isagana saxiixa waxaa wuxuu tilmaamay kusoo arooray bal dadka jannada gelaya ummaddiisa marka dadka jannada gala la fiiriyo ummaddiisu saddex meelood laba inay ummaddiisa tahay kaasaa badan marka xadiidkaas kalaa badan saddex marka loo qaybiya laba inay ummadda nebi maxamed ay tahay dadka jannada gelaya kanna wuxuu sheegay nus inay yacni ay ka yihiin culimmada marka waxay ku jamciyaan kan waa rajo nebiga sidaanuu rajeeyey nus inay noqdaan buu rajeeyey rajadii ilaahay waa ka aqbalay waana ugu daray waxba un ugu sii ziyaadiyey alimaam ibnu lqayim nuuniyada saasuu ku jamciyaa ayb naam marka eh, waxay tilmaameysaa marka taasi marka waa waa waa axaadiiu rajaa waa axaadiiu raja bay ka mid tahay oo qofka mu'minka de intaas inuu ka waayo marka eh, intaa dadka ahluljannada sidaa ay ummadda nebi maxamed sal alla ly salam ay ugu badan yihiin haddana qofkii wax ka waaya waa qof maxruum ah oo ilaahay subxaanahu watacaala eh, nasiib daro uu daba dhigay ilaahan ka magan galnay wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa kaana yowmu lqiyaama maalinta qiyaamaha markay ay ahaato dafaca allahu ilaahay wuxuu u dhiibaa ilaa kulli muslimin muslim kastaa yahuudiyan yahuudi buu u dhiibaa aw nasraaniyan ama nasraani buu u dhiibayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa midkaani fikaakuka waxaa weeyaan kan adiga aada isku furanayso mina naari naarta aad isaga furanayso haadaa kani fikaakuka kan adiga furashadaada wahay mina naari naarta aada iskaga furanayso wa fii riwaayatin canhu riwaayo isla abi muusa alashcari can inabiy sal ly slama qaal yaji-u yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa imaanaya naasun dad min almuslimiina muslimiinta ka mida ah, bidunuubin bay la imaanayaan dunuub amhaali iljibaali dunuubtaas oo buuraha oo kale la mid ah yakfiruha allaahu ilaahay waa u dhaafayaa lahum iyaga waa u dhaafayaa rawaahu muslim ilaahay waa u deynaya dunuub waxay la imaanayaan buuraha oo kale laakiin waa dad aan shirki la imaanin weeyaan dadkaas nacam qofka shirki markuu ilaahay kala hortago rajo ma laha nacam laakiin haddaadan shirki ilaahay kala hortegin rajada qofkaasa iska leh sidaa darteed qofku marka waa inuu ku dadaalo isagoo muslima islaam yacni islaamnimada inuu aada ugu dadaalo ee uuna barto de waxa islaamnimada ay uga burayso iyo waxa islaamnimadiisuba ay ku sugnaanayso inuu barto ee aysan ka noqonin samictu nnaasa yaquuluuna shay-an dadkaa wax dhihi jiray anna waa iska dhahay aabahay awowayaalkeeya wax dhihi jireen anna waa iska iri inaysan noqonine war horta waxaan adiga mustaqbalka kuu noqonayo ood aakhiro ku badbaadayso ood janno ku gelayso inaad horta ogaato waxa ay yihiin nacam waxa ay waxa ay yihiin inaad ogaato taasaa aada iyo aada qofka looga rabaa xadiidka hore marka qofka muslimkaa loo dhiibaayo yacni yahuudi ama nasraani ee la dhahayo haadaa fikaakuka min annaar maaha ilahay inuu iyaga dulminayo nacam ma ahan ee waxa ay tahay xadii axaadiid kale sida ay tilmaamayso qof kastaa qof ma jiro ilaa jannadana boosuu ku leeyahay naartana boosuu ku leeyahay qofka marka mu booskii naarta uu ku lahaa gaal ayaa u daba marayo nacam qofkii gaalka ahaa booskii uu jannada ku lahayna nin kaloo muslima ka qaadanayo u daba marayo taasina wax iimaanka iyo kufriga ku kala xiran ee ilaahay maaha inuu iska dulminayo ma aha inuu allah subxaana watacaala uu dulmiyey ma aha naam ee wax iimaanka iyo marka kufrigii ku xiran de ilaahayna subxaanahu watacaala kufriguna de dadku waxaa laga yaabaa waxaa eh, dhici karto eh, qofkan maxaa xuquuqdii eh, sidaan maxaa sidaan dhibka badan oo naarta in marka qof kale booskiisi uu ka qaato iyo inay u arkaana dhici karto inay tahay xaqdarro isaga lagu sameynayo iyo inay dadka dadka qaarkood ay u arkaan ayaa dhici karta laakiinse sidaas ma ahano maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa ayuu ka dulmiyey qofkan nacam ayb oo ilaahay adiga markuu ku abuuray ou ku irsaaqay oo dhulkan iyo cirkan iyo waxa ku dhex jira adiga uu kuu sakhiray xikmad la-aan mau ilaahay sidaa u yeelayna waa maya xikmadda ka dambeyso adiga laguu abuuro dhulkan iyo cirkan lagugu abuuro adiga lagugu sakhira maxay tahay allihii ku abuuray inaad caabuddo xaqa uu kugu leeyahay gudato xaqa uu kugu leeyahay inaad gudato haddii marka adiga aad la istaagtid marka xaqa alla uu kugu leeyahay haddaad gudan weyso oo dad kale oo aan ku abuurin waxna ku siinin aada xaqii cibaadada ahaa iyaga la aado oo aad siiso dee nin daalimaa tahay allana hadduu kaa aargoosto xaqu waa xaq ma ahan ilaahi subxaana watacala inuu ku dulminaayo ma aha nacam bal walilaahi almathalu laclaa qofku markuu ilmo dhalo ou soo koriyo ou ku rafaado ku dhibtoodo markay weynaadaan ay dad kale u shaqeeyaan isagiina aynan sooba fiirinin aada u dhibsanaya soo maaha aada u dhibsanaya dadku waxay isku haystaanna zamankan nin kasta dadku maanta dadka isdiriraayo maxay isku haystaan xaqa iga maqan nin kasta xaqayga iga maqan qofkan xaqaygu iga duudsiinaa kan xaqaygu iga duudsiinayaa marka say ku dhici kartaa xaqi ilaahay in la duudsiiyo ilaahayna uusan cidna waxba yeelin marka ma dhici karta taas marka saa in loo ogaado weyaan qofkan marka ninkii muslimka aana xaqi ilaahay kulahay buu gutay rabbiba u aqoonsaday inuu yacni abuuray oo cibaadadiiba u aqoonsaday kana cibaadadiiba u diiday ilaahay subxaanahu watacaala walciyaadu billah ayb marka taasaa keenaysa warka yaji-u yowma alqiyaamati naasun baa imaanaya min almuslimiina bidunuubin bay la imaanayaan amhaali ljibaali buuraha la eg laakiin shirki ma ahan ogow nacam hadday shirki la yimaadaan amthaalu ljibaal oo daaco ah ay la imaadaan waxay u taraysa iyadana ma laha nacam buuraha wax la eg oo camala hadday la imaadaan <coughs> laakiin ay waayaan islaam islaamnimadii markaa yani tawxiidkii ay waayaan oo shirki la imaadaan waa u dhamaatay dadkaas <coughs> cali ibnu eh, nin waxaa jiri jiray ibnu judcaan la yiraahdo xadiis muslim ku sugan caa-isha ayaa nebiga waxay weydiisay ibnu judcaan nin martida sooro oo sadaqo badan oo dadka u kaalmeeyo oo aada u wanaagsan buu ahaa bay tiri nacam ee acmaashaas ee ula yimid ma anfacaysaa aakhira wax mau taraysaa acmaashaas markaasuu nabigu waxau yihi sal ll ly salam inahu lam yaqul yowman qatu rabbi kfir lii khatii'atii yowma addiin waxba u tari mayso yiri maxaa yeele weligiis ma dhihin ilaah maalinta aakhire iyo dembi dhaaf yacnii aakhira ma rumaysnayn ninkan mar haddii aakhiro uunan rumaysnayn acmaasha uu soo sameeyey adduunkaa lagu siiyey aakhiro xukuma laha nacam marka haddaad la timaada intaasoo camal oo wanaagsan aakhiro laakiin tawxiid aadan ahayn waxa kuu tari maayaan wa bilcagsi haddaad dunuub badan la timaado tawxiidkuna uu saxsan yahay de kalimatu laa ilaha illah waa ka wasni badan tahay waxaas oo dhan marka xadiidka rajada sidaas weeyaan marka meeshaas yani qofka muwaxidka weeyaan waxaa rajada leh nacam sidaa darteed cibaadadeen ilaahay keyrkii loogu darin ilaahay keyrkiis inaan waxba loo gowricin ilaahay keyrkii inaan loo nadirin ilaahay keyrkii inaan loo qayshanin la baryin waxyaabahaasoo dhan wixii cibaado oo dhan ilaahay keyrkii aan loo tukanin loo soomin waxaasoo dhan qofku waa inuu ilaahay subxaanahu watacaala keliya oo uu ula qasdaa ayb qowluhu uu yidhi dafaca ilaa kulli muslimin yahuudiyan aw nasraaniyan buu u dhiibayaa fayaquulu hada fikaakuka min annaar macnaahu maa jaa fii xadiidi abi hurayra weeyaan radia allahu canhu likulli axadin xadiidkan buu ku fasiray marka qof kastaahi manzilun buu leeyahay guri fi ljannati jannada dhexdeeda wa mansilun buu leeyahay guri fi naari naarta dhexdeeda falmuuminu muminka idaa dakhala aljannata hadduu jannada galo khalafahu lkaafiru gaalkii ayaa u dib maraya fi naari naarta liannahu maxaa yeele mustaxiqun lidalika mid naartaas mutaystay weeyaan muxuu ku mutaystayna bikufrihi buu ku mutaystay maaha ilaahay inuu yani uu dulmiyey ma aha wamacnaa fikaakukana anaka adiga kunta waxaad ahayd mucaradan mid halis u ah lidukhuuli naari naarta gelitaankeeda wahaadaa midkaana fikaakuka weeyaan midka adiga furashadaada ah waay liana allaha tacaala alla qadara linaari naarta wuxuu u qadaray cadadan cadad tiro yamla-uhaa buuxinayo fa idaa dakhalaha alkufaaru gaaladii hadday galaan bidunuubihim ay ku galaan iyo kufrihim gaalnimadooda saaruu waxay noqdeen markaas fii macna alfikaaki dad yacnii furasho macnaheedoo kale ay noqdeen lilmuslimiina ay u noqdeen muslimiintiibay waxay u noqdeen dad lagu furtay oo kale macnuhu marka saas weeyaan uu leyahay imaamu nawowi llah wallahu aclam bu naam waana qowluhu tacaala culamada qaar waxay ku fasiraan yawma yajmacukum liyawmi ljamci dalika yawmu taqaabun yawmu taqaabun waa maalinkaas marka nacam oo dadka boosaska ay kala qaadanayaan naam wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh yudna almu'minu mu'minka waa lasoo dhoweynayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min rabbihi rabbigii ayaa loo soo dhoweynayaa xataa yadaca ilaa uu dhigo alle kanafahu asturkiisa calayhi isaga korkiisa ilaa uu yacni asturo oo asturkiisii ou korkiisa ou yeelo yacni waa la waa dadkii baa laga asturaya marka laga qarinayaa fayuqariruhu yuqariruhu markaa meel leh marka la geliyo fa yuqariruhu waa ka waa ka iqraarsiin waa ka fa yuqariruhu waa waa u qarirayaa ilaahay bidunuubihi dunuubtiisa u qarirayaa yacnii dunuubtiisii ayuu u meerinayaa wy nacam oo kaas ma samaysay kaas ma samaysay kaas ma samaysay sidaa buu dhahayaa nacam fa yaquulu wuxuu dhahayaa atacrifu ma garanaysaa danba kadaa dembi hebel atacrifu ma garanaysaa danba kada dembi hebel fayaquulu wuxuu dhahayaa rabbi yaa rabbi rabbigay acrifu waan garanayaa qaala fa inii marka allah wuxuu dhahayaa fa inii anigu qad satartuhaa calayka waan ku asturay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda qad satartuhaa waan asturay dembigaa oo waa kaa qariyay calayka adiga korkaaga fi dunyaa adduunyadii wa ana aniguna akfiruhaa laka alyawma wa ana aniguna akfiruhaa waan dhaafayaa dembigaas laka adiga waa kuu dhaafaya alyawma maanta fa yucdaa markaa waxaa la siinayaa saxiifata xasanaatihi xasanaadkiisii warqaddii ay ugu qornayd baa la siinayaa markaa dembigiina waa laga dhaafayaa nacam waa laga tirtiraya bikhilaafi qofka gaalka nacam oo asaga waxaa weya waxaa lagu ceebeynayaa dadka hortooda qiyaamaha nacam wayaquulu lashhaadu haaulaa yani qiyaamaha makhluuqi hortooda ayaa ilaahay uu ku ceebeynaya alaa lacnat ullahi cala aldaalimiin ou leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala nacam kuwan kalena ninkan qofka muminkaana ilaahay asur buu gelinayaa dadkii waa laga qarinayaa dunuubtiisii baa loo sheegayaa markuu qirtana waa waa loo dhaafayaa adduunkiina waa loogu asturay sidoo kale dadka ayaguna dadka waxaa ugu xun oo ilaahay dunuubtooda uusa dhaafin dadka ilaahay oo dunuubtoodii asturay ayaga haddana sheeg sheegaya dad ku ibtilaysan baa jiro dunuubtoodii iska qarsanoo ummadda aysa u jeedin ayagii baa soo faayaa banaanka soo dhigaya xadiidkii waxuu ah kullu ummatii mucaafan ila almujaahiruun ummadeyda o dhan waa la cafiyey ilaa dunuubta waa laga caafiyey ilaa kuwa dunuubta banaanka soo dhigta ma ahne wa ina min almujaaharati mujaaharada waxaa ka mid uu ah, yiri nabiga sal ly salam adoonku inuu habeenkii dembi sameeyo cidna aysan u jeedin oo markaa maalintii kale intuu yimaado subaxi soo waa beriisto uu yiraahdo camiltu lbaarixata kada o kada xalay waxaasaan sameeyey saasaan yeela kanaan sameeyey sidaas inuu markaas banaanada uga sheekeeyo kaasoo kale marka ilaahay ma dhaafayo dembigiisa dembiga uu sidaa yeelaya ilaahay ma dhaafayo marka da asturkii ilaahay hadduu ku asturo dembigaaga qariyo maaha adiga inaad banaanka soo dhigto inaad adna qariso waayo dembigii ood ilaahay uga towbad keento qiyaamaha marka ilaahay dembigaagii adduunka uu kugu asturay aakhira haddana intuu ku tuso markaas qiratana kuu asturo dadkii uu kaa qariyousan kugu ceebeynin waxaa weeyaan waa wax aada iyo aada u weyn waa iimaankoona ku mudanaya qofka taasi nacam wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana rajula nin asaaba min imra'atin asaaba wou asiibo waa ku dhacay min imra'atin haweeney xaggeeda qublatan dhunkashow kaga dhacay nacam nin baa marka haweeney ajnabi ka ah ayuu dhunkaday oo dhunkasho ayuu ku asiibay fa ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu u yimid fa akhbarahu waa u sheegay hadda ninkan maaha inuu dembigii ku faanayo sheeg sheegayo ma aha ee waxaa weeyaan waa ifto waay nebigu su-aal ahaan u weydiina maxaa maxaa igu waajiba maxaa layga rabaa waay taas maaha marka mid aan aan xadiidkii hore aan uga hadlaynin faanzala allahu tacala weliba riwaayaadka qaar waxay leeyihin rasuulka ilaahay xad baan galay buu yihi xad ayb markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey waaqimi salaata wa aqimi salaata salaada oog darafay nahaari maalinta labadeeda daraf wa zulafan iyo qeyb oo min alleyli habeenkii ka mida ina alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay tagsiinayaan asayi-aati xumaanyaalka qaala rajulu ninkii waxa uu yidhi alii haadaa yaa rasuula allah ali anay ii sugnaatay haadaa tan kan yaa rasuulallah rasuulka ilaahay kan oo haddii qofka uu salaadii tukaday in ilaahay uu ka dhaafayo dembigiisa xasanadaas salaada inay tagsiinayso sayi-adii ka horreysay keligay maa iska amaanaa iskale buu yiri ii sugnaatay qaala nebigu waxau yihi lijamiici ummatii ummadeyda dhammaanteed baa iskale kullihim dhammaantood ummadeydoo dhan yay usugnaatay oo haddii qofka uu xumin la imaado xasano uu ka dabamariyo ilaahay waa u dhaafayaa illaha llaha maa kunta waatbici alxasanata sayi-a tamxuha wakhaaliq innaasa bikhulqin xasan waatbici asanata waatbici sayiata alxasana waatbici ata alxasana xumidii waxaad raacsiisaa xasana xasanadu waxay noqon kartaa tawba oo markay xumi kaa dhacdo tawba a ka dabageyso tawbadu waa xasana min alxasanaat waxaa kaloo noqon kartaa ina dembigii hadduu dembi sagiira ah uu yahay dembi yar uu yahay ee aad ka daba mariso salaad ama weysaqaad iyo kale waa la dhaafayaa nacam marka in dembigii marka taasi marka rajo aada u weyn bay gelinaysaa qofka muminka ayb marka aayaddu markay soo degtay markaa ninkaa waxa uu yidhi alii haada yaa rasuul allah ma anay ii sugnaatay keligay maya buu yidhi lijamiici ummatii kulli ummadoo dhan baa marka iskale dadkao dhan baa marka taa iskale riwaayaadka xadiidka waxay tilmaamayaan qaarkood inuu yidhi asallayta macana manala tukatay goor dhaweyd markaasuu yidhi haah aayaddaanuu ku dul akriyay nabiga sal alla ly salam anasin radia allahu marka wax xad hadda waajibinaya ma aha laakiin waa dhunkasha bisuu sameeyey ninkan laakiin zino oo kale haddii qofka uu isku qiro iqraar ou la imaado ama afar markhaatiya ay ku qirto de salaadaa kaa dhaafaysa la dhihi maayo iyada xadkii waa laga oogaya cuquuba sharciya ayaa iyada kasoo aroortay wa can anasin radia allahu canhu qaal jaaa rajulun ila nabiyi nin baa nabigu yimid sala allahu calayh wali wasalam faqaala waxa uu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow asabtu xaddan xad ayaan asiiban ku dhacay fa aqimhu calaya ee ilaahu dusheyda ee rasuulka allow dusheyda ka oog fa aqim oog hu xadkaas calaya aniga korkeyga ku og ayb wa xadarat isalaatu salaadii baana soo xaadirtay oo timi sallaa maca rasuulillahi rasuulka uu la tukaday sala allahu calayh ali wasalam falamaa qada salaata salaada markuu gutay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow innii asabtu xaddan xad ayaan aniga galay oon asiibay fa aqim oog fiya aniga shanigeega kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa waxa ilaahay kitaabkiisa uu yacni leeyahay taas iga oog oo iga sameey waxaa laga qaadanaya marka qofka dabcan mu'minkaha ah, macsuum ma aha si kastoo u fiican yahay waxaa ka dhici karo dembi nacam laakiin dembiga markuu ka dhaco ee uu aad uga qoomameynayo oo xuduuddi in laga oogo ou rabo kale oo uu diyaar u yahay de ilaahay agtiisa qofkaasi inuu ku kuwan yahay laga garanaa nacam marka muxuu dembiga u galay la dhihi maayo eh waxaa weeyaan qofkan yani cadamada ilaahay meesha ay ka joogto iyo sida yani dembigu ula weyn yahay waa iimaan iyada laftirkeeda nacam bal waxaa laga yaabaa in ilaahay ou darajaad waaweynan sare uba ku gaarsiiyo nacam falamaa qadaa marka qaala waxau yihi rasuulka sal ly slam hal xadarta ma xaadirtay macna anaga asalaata salaada ma nala xaadirtay qaala nacam buu yihi ha qaala waxau yihi nabiga qad gufira laka waa laguu dhaafay marka waxaa dhici karta marka xadiidkii waa kii hore une waa uuna sheegaya imaamu nawowi laftirkiisa wa qowluhu asabtu xaddan macnaahu macnihiisu waxa weyaa macsiyatan macsi ayaan galay macsidaas oo tuujibu keenayso waajibinayso altacziira canaan tacziir keenayso walayse almuraadu ee ujeedadu maaha alxadda asharciya xadkii sharciga ahaa alxaqiiqiya ee xaqiiqiga ahaa ma aha inuu galay ninkan ka zinaa oo kale cuquubada zinadoo kale waalkhamri oo kale wagayrihimaa fa ina haadihi tan alxuduuda xuduuda ah laa tasqudu ma dhacaysa bisalaati salaad kuma dhacdo walaa yajuusu mana banaana lilimaami imaamka uma banaana tarkuhaa inuu ka tago mar haddii lasoo gaarsiiyo ninkii uu wixii ay ku caddaadeen oo ama isaga qirteen ama markhaatiyaalkii ay ku caddahay imaamkiina lasoo gaarsiiyey waa la dhaafay ma soconaysa nacam ma la dayn karo laabudda in la fuliyo marka xuduuddooda waa cuquubaad sharci a ah weeyaan cuquubaadkuna laba nooc weeyaan cuquubaad qadariya iyo cuquubaad sharciya cuquubaadka alla labadaasa loo ay u qeybsamaan cuquubaad sharciyo xuduudan ah qofkii zinaysta intaasaa lagu dhufanayaa waa la dhagaxaa lagu dilayaa tuuga gacan baa la jarayaa waa cuquubo sharcigu xadiday waaye iyo cuquubaad qadarina waa jiraanoo kuwo aan kuwo waxaa weya sida abaaraha oo kale iyo colaada dadka in lagu sallado oo kale inay buqdi iyo isnacayb in lagu sallado oo kale quluubtooda laysnacsiiyo iyo waa cuquubaad waa weyn alimaam ibnulqayim raximahullah wuxuu yidhaahdaa marka haddii cuquubaadka sharciga laga tago cuquubaad qadari ah dadka ku dhaco nacam soo garanin marka cuquubaadkii sharciga ahaa waa laga tegey oo waxaa weeyaan waa lala diriray waa lala diriray xataa ilaa laga helay min beyn almuslimiin dad islaam sheeganayo oo haddana cuquubaadkaas u arka xayawaannimo u arkaba nacam ilaa laga dhexhele ma aqaan say islaam ku yihiin kuwaasi hal malyan oo jeer hadday tawxiid qiraan islaam ma noqonayaan qofka hadduuba aaminsan yahay cuquubaadka kitaabka ku yaala inay xayawaannimo tahay nacam islaam ma rumaysna qofkaas nacam soo ma garanin ilaa marka laga dhex helay mujtamac muslimka dad noocaas u fukarayo o kale da markii cuquubaadka sharciga la diidayna wuxuu yidhi marka haddii cuquubaadka sharciga a ah la dhaafo istixaalad waxay isku bedeshaa yiri cuquubaad qadariya oo ka adag weliba kuwii laga dadku ay ka cararayeen waxaa dhici karta cuquubaadka sharciga haddii la sameeyo shan qof ama laba qof ama hal qof in lagu sameeyo mujtamaciina uu badbaado soo ma garanin haddii laakiin iyada laga tago cuquubaad waxaa dhacaya marka qadari ah cuquubaadka qadarigaana qof yacni wanaagsan iyo qof xunba waa wada taabanayaan nacam a haddana haysto soo ma garan xadiid kalena wuxuu ahaa ibnu kathiir tafsiirkiisa meelo badan uu ku sheego laxadun yuqaamu fi lardi xad dhulka korkiisa laga oogo khayrun min an min an min an yumdaruu arbaciina sabaaxan waa uga kheyr badan tahay afartan subax roob inuu u do-o nacam halkaas xadaa uga khayr badan oo dhulka korkiisa laga oogo xadkaasi marka culamadu waxay ku cileeyaan markay sabab uga dhigaan xadku wuxuu joojiyaa macaasida waa yareeyaa macaasida wuu yareynayaa yani macaasidu haddii ay yaraatana fadliga ilaahay waa iska imaanayaa fadliga alla subxaana watacaala uu imaanayaa dadku marka intiina ina inna waxaa weeyaan cuquubaadka sharciga saasay u arkaanba waa cilmaaniyiinta iyo waxa lamidkaa ah. qaybo kalena cuquubaadkii sharciga ahaa say yacnii gaalada uga tirtiraayeen uga tirtiraayeen dadka iyo dhulka ayay waxay iska qabatimeenba iyagoo de dadkii islaam oo salaadihii tukada oo yaa haddana waxaa suurtagal waxay waxaa yacni baciid la noqdayba xadkaas in dhulka laga oogaba aaday baciid ula tahay marka gariib weyaan wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ina allaha layardaa cani lcabdi ina allaha alle layardaaina allaha alle layardaa can ilcabdi buu raalli ka noqonayaa an yakula inuu cuno min an yakula bau raalli kaga noqonayaa inuu cuno alaklata halmar cunista fayaxmadahu calayha alla uu ku mahadiyo markaa ow amase yashraba inuu cabo asharbata halmar cabis fayaxmadahu oo markaa mahadiyo alle subxaana watacaala calayha oo ku mahadiyo yani halkaas maro oo wax cabay oo alla ku mahadiyo rawaahu muslim alaklatu bifatxi lhamzati hamzada la kordhigo weyaan wahiya almaratu waa halka mar alwaaxidatu ee midda ah min alakli ee cunista kalkadwati oo kale waalcashwati oo kale quraacda oo kale waalcashwati cashada oo kale saasuu yiri marka masdaru mara akla iyo sharba iyo nam marka alla addoonku wuxuuba raalli uga noqonayaa mar intoo wax cuno alla uu mahadiyo hal maroo wax coday allow mahadiyo raalli buu ilahay uga noqonaa naam ridaha ilaahayna de waa waxa la raadiyo waxa xataa jannada marka la galo waxa ugu weyn dadka la siiyaa waa rido ilaahay subxaana muminiinta la siinay wa ridwaanun min allaahi akbar rido ilaahay xaggiisa ka ahaato ou raalli ka noqdaaba wax kasta uga weyn oo ilaahay mar dambe uusa u carooneynin dadka ahlu jannada ah marka camalkan sidan u yar baa ilaahay raalli kaaga noqonayaa wacan abi muus marka adkaarta rasuulkana waa ka mid tahay cuntada marka qofka uu cunay dabcan inuu bisinkii ku bilaabo markau dhameeyana uu alla subxaanahu watacaala uu mahadiyo uu ilaahay ku mahadiyo allihii u fududeeyey wacan abi muusa radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal ina allaha tacaala alla yabsudu yadahu gacantiisa u fidiyaa bileyli habeenkii liyatuuba si uu u toobad keeno musiiu nnahaari maalinka midka gefay maalintii wayabsudu waa fidinayaa yadahu gacantiisa binahaari maalinkii ayuu fidinayaa liyatuuba si uu u toobad keeno musiibu leyli habeenkii midka gafay xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxda ay kasoo baxdo min maqribiha meeshay u dhacdo rawaahu muslim xadiidkan oo kalena waa soo marnay nacam marka allah subxaana watacaala gacantiisau fidinaa sifatulyad sifa min sifaat illaahi weeyaan gacanta ilaahi subxaana watacaala tan makhluuqana ma shabahdo laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir in nicmo lagu fasirana ma aha maxaa yeelay tarkiibka noocan oo kale ah nicmo ma loogu fasiri karo nacam wain kaana mararka qaar luqada carabiga yadda oo nicmo lagu macneeyo siyaaqa ama tarkiibka ay ku timaado bimacna nicma ay tahay ay dhici karto haddana laakiin tarkiibka noocan oo kale ah maya ayb wayabsudu yadahu gacantiisuu fidinayaa binahaari maalinkii liyatuuba si uga si uu u toobad keeno musiibu leyli midka maal habeenkii gafo yacni maal ilaahay subxaana watacaala de gacantiisa habeen iyo maalinba waa fidsan tahay tawbay u fidsan tahay macnuhu xadiidka ma aha qofka maalintii gafo habeenkii bis bou toobad keeni karaa ma aha maalinka laftirkeedu toobad keeni karaa allana gacantiisa waa u fidsan tahay mar walba wacan abi najiixin camr bni cabasata waxaa laga wariyey abi najiix camr bni cabasa bifatxi lcayni caynkoo la kordhigo walbaa-i ba-doo la kordhigo assulamiyi ee qoladaa loo nisbeeyey ayb qaala waxa uu yihi kuntu waxaan ahaa aniga kuntu waxaan ahaa walxaal ana aniga oo filjaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ku sugan adunnu inaan malaynayo ana annaasa dadka calaa dalaalatin baadi inay ku sugan yihiin xadiidkan marka xadiid aada u weyn weeyaan oo aada u macaanidiisa u ballaaran tahay sheekhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab risaalo ayuu ka xadiidkan yani uu ku dhisay oo risaalada ilaaha nuskeed ama awalkeedaba xadiidkan macaanideeda aada ugu faahfaahiyey nacam mubiid lmustafiid calaa taariki tawxiid a la yidhaha nacam ayb marka fawaa-id badan buu ka bixiyey xaqiiqatan waxa uu yihi kuntu waaan kuntu waxaan ahaa walxaal ana aniga oo filjaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ku sugan jaahiliyada hunaa waxaa laga wadaa waqtigii jaahiliyadii waqtiga ah yani cilligii qabla alislaam iyuu ka hadlaya qabla albictha intaan nabiga lasoo bixin sala allahu caleyh ali wasalam wuxuu yihi anuu jaahiliyada ku dhex sugan baa jaahiliyada ku jiraan waxaan adunu waxaan malaynayay ana annaasa dadka calaa dalaalatin baadi korkeed inay yihiin waxaa laga qaadanaya dad badan baa dad baa jiray iyadoon bicadii ka horba haddana dadkan waxa ay sameynayaan waxaan fiicnayn inay tahay inay arkaayeen waxaa ka mid ahaa zayd bnu camr bni nufayl ayaa ka mid ahaa zayd bnu camr bni nufaylaa ka mid ahaa oo hilbaha ay xilligii jaahiliyada qabla qablalbictha u dhintay isaga nebiga intaan lasoo saarin u dhintay laakin waa is soo gaariyay nebiga wuxuu dhihi jiray xoolaha ay qalayaan oo asnaamta iyo kale loo qala ma cuni jirin maxaa yeele wuxuu dhihi jiray ridaan ilaahay baa abuuray roobka ilaahay baa keenay cawska ay daaqday ilaahay baa le keyrkiis in loo qalo dhagax ma ahanuu dhihi jirin waa diidi jirin ninkaas saasa ah, nacam soo ma garan qofku marka haddii ilaahay khayr ugu talagelaayo de wuu fakerayaa ilaahay caqli buu siiyey nacam soo ma garanin waxa uu yidhi marka waxaan dareemayay marka aan malaynaya dadku inay baadi ku sugan yihiin wa annahum iyaguna laysuu calaa shay-in wa annahum dadkuna iyaguna laysuu inaysan ahayn calaa shay-in yacni calaa dariiqatin xasanatin dariiqo wanaagsanba inaynan ku taagnayn yaan malaynayay buu yidhi wahum iyaguna yacbuduuna alawthaana asnaamtii caabudayeen fa samictu waxaan maqlay buu yidhi birajulin nin bimakata maka dhexdeeda ku sugan yukhbiru sheegayo akhbaaran akhbaar ka warramayo waxyaaba sheeg sheegayo ayaan maqlay faqacadtu qacadtu waaan waxaan ku fariistay buu yihi calaa raaxilatii gaadiidkeeyo korkiisaan ku fariistay faqadimtu calayhi waan usoo galay fa idaa rasuulullahi waabi rasuulkii sala allahu alayh ali wasalama mustakfiyan xaal uu yahay mid isqarinaya nacam waaba rasuulkii isagoo isqarinaya oo markaa waxaa weeyaan dhuumanayo nacam marka wuxuu yihi mustakfiyan isoo isqarinayaba jura-aau calayhi qowmuhu jura-aau ay markaa ku dhiiradeen caleyhi isaga korkiisa qowmuhu qowmkiisu ay ku dhiiradeen iyadoo qowmkiisa ay ku dhiiradeen markaa ayb waxaa laga qaadanayaa marka de rasuulku inuu xaalad adag soo maray xaalad uu isqarinayo inuu soo maray ayb waxaa kaloo jura-aau calayhi qowmuhu qowmkiisu ay ku dhiiradeen kuwo ku dhiirada ay yihiin fatalaqaftu waan xeeladaystay buu yidhi xataa dakaltu ilaa aan galay caleyhi isaga korkiisa bimakata maka dhexdeeda aan ugu galay faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta adigu maxaad tahay waxaa laga qaadanaya markaa ninkan jaahiliga ah ee xilligan jaahiliga joogo in ilaahay subxaanah inuu ku dadaalayo xaqi inuu raadiyo marka insaanku mukallaf buu ku yahay inuu xaqa raadiyo marka naam hadii aadan xaqi raadinin marka sheekhulislaam maxamed bin cabdilwahaab waxayaabaa uu sheegay waxaa ka mid ah haddii ninkan jaahiliga ah xaqii ou sidan u raadinayo xilligaasna la joogo famaa baaluka wuu yihi kuwa xaqa uu iska ag yaallo dad u sheega haysto oo dad ka dhaadhiciyo culamaa ay u joogaan haddana aan rabin ayaga siay marka kuwaasoo kale waxau leeyahy macduuriin ma noqonayo jaahilnimo ma loogu cudur daaraya nacam maxaa yeele xaqii banaanka u yaalla iyagaan rabin icraad bay ka sameynayaan oo kasii jeedo soo ma garanin waxaa kaloo laga qaadanayaa ninkan ilaahay subxaana watacaala nin uu kheyr la doonay weeyaan qowluhu tacaala oo kale eh, allah subxaana watacaala uu yidhi eh, dadka yacni labow ilaahay subxaana watacaala uu u qeybiyey waxa uu yidhi walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum hadduu ilaahay khayr kuwaani yacni uu ku ogaan lahaa walow calima allahu fiihim khayran hadduu ku ogaan lahaa alle marka waxaa lagu macneeyaa haddii allah subxaanahu watacaala kuwan uu ku ogaan lahaa khayr aqbalid xaq doonis hadduu ku ogaan lahaa la asmacahum waa fahamsiin lahaa xujada laakiin awalaysanba khayr lahayn kuwa aan waxba maqlaynin oo aan xaqa fahmaynin oon xaqa raacaynin marka horeysanba fiicnayn ilaahay baa wuxuu ku og yahay khayr daro marka waxay noqonayan ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun marka dadka nin kastaa marka maahan oo jaahila inuu macduur yahay wuxuu yihi marka eh, faqacadtu eh, faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta adigu maxaad tahay qaala waxau yihi ana nabiyun aniga nebi baan ahay qultu waxaan idhi wamaa nabiyun oo nebi waa maxay nebi muxuu yahay qaala waxau yidhi arsalani illaahu allah isoo diray qultu waxaan idhi wabiayi shayin arsalaka oo muxuu kula soo diray maxaa lagula soo diro wadaa qaala waxa uu yihi arsalanii wuxuu ila soo diray alla bisilati alarxaam qaraabada xiriirinteeda wa kasri lawthaan asnaamta jejebinteeda waxyaabaha ilaahay keyrkii la caabudo in la baabi-iyo wa an yuwaxad allahu alle in la waxidoo la keli yeelo laa yushraka bihi shay-an aan lala wadaajinin cibaadada cid kale laa yushraka bihi shay-un shayna aan cibaadada lala wadaajinin halkan marka waxaa laga qaadanayaa iyadana risaalada nebiga dhuuxeeda iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waa tawxiidka nacam meeqa meela tawxiidka lagu sheegay wuxuu kaga hadlay wa kasri alawthaan wa an yuwaxad allaahu laa yushraka bihi shay-an waan yuwaxad allaahu laa yushraka bihi shay an ayb marka de kasrul awthaan mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo awthaantay asnaamta in la jejebiyo de in loo caroodo inay waajib tahay marka ilaahay keyrkii waxa la caabudo oo ilaahay keyrkiis ah in laga tagoo lagu kufriyo oo la naco cibaadatu hayrillahi in la naco sababtoo ah haddaan la nicin marka hore see lagu jejebinayaa suurtagal maahan ilan ma ogtaha nacam marka qofku inuu yidhaahdo aniga ilaahayna waa waxidayaa cibaadatu gayrihi ama mabaadi'da ilaahay keyrkiis yacni ay wataan oo diinka ilaahay lala eh, lala feer orodsiinayo labaduba waa isku wataa waa isku rabaa wax soconaayo ma aha nacam laabudda inuu ilaahay dartiisna wax u jeclaado dar allana wax u naco wa kasri al awthaani asnaamta oo la jejebiyo ayib wa an yuwaxad allaahu alla in la waxido laa yushraka bihi shay-un aan cibaadada cid kale waxba loogu darin marka zubdatu risaalati risaalati alilaahiya tan weeyaan marka waa tawxiidkii waay haddii marka qof uu ku yiraahdo diinta diinta islaamka iga dhaadhici ii sheeg waa inaad tawxiidka u sheegta marka ugu horeysa nacam maxaa yeele diinta islaamka astaan waxaa u ah cibaadatullah waxdahu laa shariika lahu taasaad u sheegaysaa yacni waxyaabo kale haddaad ka sii daba warwareejiso waxaa weeyaan wixii ugu muhiimsanaa waad ka tagtay wax kalaad kala hadlaysaa ma ahan marka taas naam qultu waxaan idhi buu yidhi marka faman macaka yaa kula jiro macaada yaa ah calaa haadaa kan kugula jiro qaala waxa uu yihi xurun wacabdun nin xora iyo nin addoona ayb marka abubakar iyo bilaal ayuu sheegayaa wa macahu yowma maalintaa waxaa maciisa ahaa oo la jiro abubakrin abubakr iyo bilaalun iyo bilaal radia allahu canhuma qultu waxaan idhi buu yidhi marka innii mutamad waxaa kaloo laga qaadanaya halkan dadka xaqa raaco waa dhici karta inay aada u yaryihiin oo dadka baatilka wataaba ay ka badan yihiin saasaana badanba wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun marka dadkan waa yaryihiin marka inaysan xaqa laguma garto marka tiro inaan lagu garanin oo nebi maxamed oo xaqii wataa laba iyo asaga keliya waa saddex dadkii caalamka markaas joogayna kulligood waa ku gaaloobeen qultu waxaan idhi weyr innii mutabicuka waan ku raacaya aniga qaala waxau yidhi innaka adiga lan tastadiica ma awoodeysi daalika kaagaas yowmaka haadaa maalintaadan tan kan ah ma awoodeysid maalinkan maanta ah alaa taraasow ma arkaysid xaalii xaalkeyga iyo xaala naasi iyo dadka xaalkooda aniga dadka sidaan isunahayso uma jeedid buu yidhi halkan marka macnaheedu maaha markuu leeyahay innii mutabicuka yacni nebiga inuu leeyahay waan islaamayaa nebiguna marka uu leeyahy maya islaamka adugu hadda ma awoodid maya sidaas ma ah xadiidka macnihiisa macnaha xadiidku waxaa weeyaan adaan ku raacayaa diintan kula muujinayaa nacam oon banaanka soo dhiganayaa gurigaygii iyo waddankaygiina waa kasoo tegayaa taas waa midda uu nabigu le weli ma gaarin awooddeedana melihi u kaadi nacam laakiin islaamnimada waa ka aqbalay dabcan war islaamkaagi hayso laakiin qarso waqtigan adiga ma awoodid inaa bannaanka soo dhigtid macnaha imaamu nawowi saasuu ku macneeyey xadiidka nacam ee ma dhici karto yacni inay tahay waa islaamaya ha islaamin inuu nabigu leeyahay maxaa yeelay eh, culamada fuqahada muslimiinta waxay yidhaahdaan shaksigu haddii waa islaamayaa yiraahdo ee islaamka ii qababa shahaadateynka ii qaba waa islaamayaa buu ku yidhi markaasaa tiri wax yar isug halkaana kasoo laabanayaa taas laftirkeedaa gaalnimo ahay leeyihin maxaa yeelay waxaad qiraysaa qofkan inuu gaalnimada kusii baaqi noqdo muddo yar gaalnimadii baa marka adiga qofkan inuu muddadan waa waa gaal waa iska sii ahaan kartaa ay u dhigantaa walidaalika waxay ku daraan waxyaabaha lagu gaaloobay ku daraan arrintan laftirkeeda soo ma garanay qofka marka waxaa laga rabaa inuu haddii uu ku yiraa qof waddamadana waa dhacdaa islaami dacwada diintii wixii waa dhigtay matalan ama waaba soo akriyey inaan islaamaan rabaa waxaa dhici karta in la yiraahdo u kaaday salaadan tukanayna marka salaada ka baxna kabacdi yaa lagu islaaminaya hadduu dhinta ka waran marka inta salaada adigo ku jirto qofkan in la badbaadiyo diinkii tawxiidkii loo qiro marka tawxiidku in loo qiro marka hore kadib wixii markaas ka dhiman gadaal in salaada kadib in looga sheego taasaa laga rabaa waxaa dhici karta marka waqti in dib hadday marka sidaas ay tahay fuqahadu ay qarirayaan nebigu marka nin loo soo dirayba inuu islaamiyo ee dhahaya waa islaamaya ha islaamin ma dhahayo rasuulka sal ll ly slam macnaha marka xadiidka waxaa weeyaan islaamka muujintiisa iyo yacni inaan dadkaygii soo khilaafon kasoo tagan kugu raacaya adiga taas weyaan midda uu leeyahay adiga taas hadda ma awoodide hoos u hayso macnaha saxiixa sawaabkaas saas weyaan ayb imaam alimaamu nawowina sharxa saxiix muslimka uu ku cadaynayo ayb inaka marka waxau yihi alaa taraa miyaadan arkaynin xaali aniga xaalkayga iyo xaalanaasi dadka xaalkooda walaakin irjic laabo ilaa ahlika ehelkaaga u laabo waa kaa marka dadkaagii ku laaba magaaladaadii fa idaa samicta haddaad maqasho bi aniga qad dahartu inaan muuqday oon soo muuqday xaalkaygu uu sidan kasoo muuqday kasoo farabatay faatinii ii kaalay qaala waxau yihi fadahabtu ilaa ahlii baan u laabtay ehelkaygii qadima rasuulullahi rasuulka wuxuu soo galay almadiinata madiino wa kuntu waxaan ahaa fii ahlii aniga ehelkayga dhexdooda ayaan ku sugnaa fa jacaltu waxaan gudagalay markaa wuxuu yidhi atakhabbaru inaan waraysanayo akhbaar raadinayo al akhbaara akhbaarta inaan raadraadinayo wa as-alu nnaasa dadka aan weydiinayo xiina qadima almadiinata markii nebigu madiino soo galay xataa qadima nafarun ilaa ay jamaaco soo galeen min ahli ehelkeyga mid almadiinata madiino faqultu waxaan idhi maa facala hada arajul ninkaani maxaa ku dhacay xaalkiisu waa sidee alladii midka qadima almadiinata madiino soo galay ninkan markuu nabigu madiino soo galay dad ehelkeyga madiino tegay ayaa waxaan ku idhi ninka madiino soo galay xaalkiisa ka warrama fa qaaluu waxay dhaheen annaasu dadka siraacun kuwa degdegaya weyaan ilaahi isaga u degdegayaan dadkii waaba u degdegayaano way dhegaysanayaano way ka aqbalayaan xaqi waqad araada qowmuhu dadkiisuna waxay dooneen qatlahu inay dilaan tolkiis oo qurayshana inay dilaan bay dooneen falam yastadiicuu dalika arrinkaa ma aanay awoodin faqadimtu lmadiinata marka madiinaan soo galay buu yidhi fadakaltu calayhi waan usoo galay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow atacrifunii may itaqaanaa aniga qaala waxau yidhi nacam haa anta aladii anta adigu aladii kii weeyaan laqiitanii ilak midkii ila kulmay bimakata maka igula kulmay baad tahay ninkii maka igula kulmay baad tahay berigii hadda muddo badan baa kasoo wareegta markaa ogow <clears throat> qaala waxa uu yihi marka nebigu waxaa laga qaadanayaa inta meeshii hore calam min aclaami nnubuwa oo waxauu yihi gurigaaga iskaga laabo markaad maqashay inaan soo daahiray i imaw markaa in diintiisu ay daahiri doonto rasuulka sala alla ly slam inuu ogaay taana waxay tusaysaa calam min calaami hadalkiisi baa soo baxay hadalkiisii ayaa soo baxay taasaa marka calam min calaami nubuwa ay ku tahay qaala waxau yihi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi akhbirnii ii sheeg camaa callamaka allah wuxuu alla ku baray wa ajhaluhu ana aan ka jaahil ahay wax alla ku baray ana aan ka jaahil ahay ii sheeg marka ninkaa nin yacni xaqa raadinayo oo yacni haddana habka uu u weydiinayo iyo su-aalaha uu su-aalayo iyo de qofku haddii ilaahay khayr la doono <coughs> waxa weeyaan da su-aal fiicana carabkiisa ilaahay saaraya subxaana wa tacaala waxaa dhici karta qofku marka in shayga uu jecel yahay waa raadinayaa aadna waa u raadinayaa si fiicanna waa u su-aalayaa waana isku taxallujinayaa nacam shayga laakiin uunan rabin wax dana kama galo <coughs> <coughs> marka waxa uu yidhi ii sheeg buu yidhi waxa alla uu ku baray waajhaluhu ana aan ka jaahilahay akhbirnii ii sheeg cani salaati salaadda igaga waran tawxiidkii hore ugu sheegay nabiga sal ll ly slam intii maka iyo la joogay in asnaamtii yacni laga tago oo yacni ilaahay la waxido aan loo shariig yeelin salaadii buu marka weydiinayaa <clears throat> halkaana iska jooga xadiiska waa dheerya bilahi tawfiq sal alla slam alaa nabiyina maxamed ala